waxaan rabaa aan ka jawaabo laba su-aalood oo magaalada iga soo gaadhay mid waxaa weeye in suufiyadii ay dacwoodeen oo dadan qaraabana iyo dad kaleba u tageen oo yidhaahdeen ninkaan aan hanala ka qabto waana gaalaysiiyaa taa waa ka jawaabaya midna waa mid been abuur oo la yidhi nin jamaacada takfiirka ka mid ah inta halkan yimid wadaadka la dooday ballan la dhigtay daweedna ballantii lama hayo aawa takbiirka ila ballan xaggee jooga hala keeno jamaacada ballanta ila dhigatay si aan u doodno waxba warayaan dadka geesaha la marmarin cid aan ka gabanayna male laa takfiir walaa murji'a walaa mushrikiin bismillaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله toddobaadkii hore kelimadeenni waa naga baaqatay arrin mikrofoonka ku saabsan welina ciladii waa jirtaa waxaan rajaynayaa ilahay inu xallin doono subxaana wa tacaala waxaan rabaa toddobaadkan aan ka jawaabo laba su'aalood oo magaalada iga soo gaadhay mid waxaa weeye in suufiyadii ay dacwoodeen oo dadan qaraabana iyo dad kaleba u tageen oo yidhaahdeen ninkaan hanala ka qabto waana gaalaysiiyaa taa waa ka jawaabe midna waa mid been abuuroo la yidhi nin jamaacada takfiirka ka mid ah inta halkaan yimid wadaadka la dooday ballan la dhigtay dabeedna ballantii lama hayo awa takfiirka ila ballan xaggee jooga ha la keeno jamaacada ballanta ila dhigatay si aan u doodno waxba warayaan dadka geesaha la marmarin cid aan ka gabanayna male laa takfiir walaa murjia walaa mushrikiin qolada ballanta nala gashay oo ballantooda aan ka baxnay hala keeno taa marka waa iska war waxa weeye malagii galay waay waa war loogu talagalay ishaacaatu lkaadiba amaa masalada ku saabsan odayaasha suufiyada ee dacwoonaya waxaan leenahay laba arrimood yaan uga jawaabaynaa su-aashoodii midda koowaad waxa weeye naska qur'aanka iyo xadiidka annaga na hagee qaraabo iyo cid walbaad u dacwataan waxbana igama beddelaysa nasku wuxuu meeshuu dhigaan dhigayna nasku meeshuu wax dhigo ayaan dhigayna annaga keliyana maahana culamo muslimiin oo fara badan baana inoo qabuuriyiinta gaalaysiiyey oo qaar aan halkan ka tiriyey maantana qaar ka mida halkan aan ka sheegi doono hortiina masaajidka dabaqaynka ee helasha biyaha mid waa xaggii naska midna waxa weeye midda maanta muuqatay waaqica ah suufiya ma waxaad inkirsantihin inaad awliyada u yeerataan ma waxaad inkirsantihin oo laydinku been abuurtay munaaqibku kitaabkiina inuu yahay dadka suufiyada hala hadlaya muwaxidiinta mala hadlayo waxaana ugu talagalay internetka way ka arki doonaan laga yaabo mid mid ka midan inuu fadhiyo ama mikrofoonka ay maqlayaan haddii uu bannaanka u furan yahay maalmahan bannaanka in laga ceejinayaan u malaynaya marka ma waxa laydinku been abuurtayba inaad awliyada u yeerataan oo aad ku tawasushaan oo aad wax u gowracdaan oo munaaqib jawhara nafiis tadkiratu ahliyaqiin tafriixu lquluub kutubtiinna inuu yahay oo aanu inkirayno haddii kitaabadiina aysan ahayn inkira waxaad tidhahdaa munaaqib kitaabkeenna maaha waana laku been abuurtay waxa ku yaalla beri baan ka nahay diinteenna maaha Ah, marka waa laydinka gardaray laakiin caqiidadiidinii baanu akrinaynaa dadkuna markhaati bay ka yihin waxaad rumaysnaydeen oo diin aad ka dhiganayseen ayaanu hortiina ka akrinaynaa haddii marka laydinka gardaran yahay qofku cilmi buu sheeganaya diin culimaad leedihi ahlu sunna waljamaaca isu yaqaanaan suufiyadu culimmadooda intay yimaadaan ha garbaxaan waxaan lagu haystoo ha ka garbaxaan haddii kale waxaa weeye fallaaru gilgilasho kaagama arkaanu len si kastood u gilgilataanba wallaahi mushrikiin baa talada ka tiri intaad ilaahay u sharig yeelaysaanna col baanu idinla nahay waxaana odhanaynaa wabada baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa abadan xataa tu'minuu billaahi waxda annaga yaa ninka dhexdeenna waxaa ka soo muuqday collaytan iyo isnicid iyo cadaawad weligeed soconaysa ilaad ilaahay cibaado khaalis yeelaysaan intaad ujiyaani iyo uweys iyo rufeec iyo sheekhnur bagiisa iska daynaysaan oo adalla keliya u yeeranaysaan col baan ahaanayna waxaa kuu soo hartay culimmadii iyaga gaalaysiiyey culamaa almuslimiin biitifaaqi alculamaa almuslimiin waxay qabaan shirku lakbar diinta in looga baxo hadduu hore muslim u ahaa waa nawaaqib alislaam naaqibka koowaad waa ashirku billaah waa ninka ilaahay subxaanau wa tacaala wax la wadaajiyey ilaahay keyrkii u gowracay magan galay kaman dabaxa lilqabri aw lilwatan waa naaqidka koowaad ninka ilaahay keyrkii u gowracee magan gala u yeerta mushrik baa diinta u taqaana naaqidka labaad waa shirku wasiila man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'id ninkii yeela isaga iyo alla dhexdooda xiriiriye xiriiriyahaas ay baryayaan oy ku tawasulayaan oo ay ku maartay shafaaco weydiisanayaan faman facala dalika kafara ijmaacan waa naaqidka labaad wa ijmaacu lmuslimiin waa waxoo shaksiga laba ay wataan maa haddaan anagu boorka ka jafnay dad badan baa rumaysan mushrikiin inay yihiin oo idinka aamusan laakiin waa idin caddaynayna annagu si aad u toobad keentaan oo ilaahay u laabataan qabuuriyiini haddii laga khaldan yahaana waxaan idhi waa garbixi karaan kitaab iyo sunnay sheeganayaan bannaanka ha yimaad ninkii diin sheeganaya culimay leeyihiin masaajiday leeyihiin in inta meelaha ka dacwoodaan weliba goodiyaan haddii nala ka xori waayo waa la arki doonaa dhulka jara haddaad haysaan cadowullah waxaad qaban kartaan qaba mushrikiinay kuwa qabuuraha caabudan sheegaya wax kastay qaban karaan asxaan iyo noo fali ilaahay baan rumaysannaha islaamkana waa caddaynayn inaad rufeeci caabudoon kaaga aamuso hasidin allahu akbar inay rufaaci u yeertaan oo jiilaani u yeertaan oo aanu ka aamusno masaxda maya waa u caddaynaynaa wallah wallahi waa u caddaynaynaa shaaa man shaa waada man adaa qaar badan baa toobad keenay qaar baa weli shakisan war waxaan ninku sheegaya ma xagga jiraan waxaan xaggee jireen ba qaar baa yidhiba waxaan ma jiri jireen markii manaaqibkaan akrinay ayay la yaaba internetka dad soo qoray jawaabin maa manaaqibkii markaan kaga hadlaynay yani munaaqibka aan ku radinayna somo somo waa culammada qabuuriyiinta kuwa u waaweyn xamar joog waa ninka ku qowlay isagoo hor taagan yacni intaasoo isaga taageerayaashiisa dib baan u soo celinaynaa buu yidhi munaaqibkii laga tegey aada u fiiri waa duuban tahay internetyada ku jirtaa waa heli kartaa wuxuu yidhi soomaaliya waxay la burburtay markii laga tegay munaaqibka iyo salliga nebiga iyo kitaabka kitaabka iyo sunnada laga tegay waa la gartay waa sax taasaa lagu burburay ma munaaqib laga tegay waa lagu burburay maya munaaqib laga tegey waaba guuliga sharafka annagu hadday asagu ballan qaaday inay soo celinayaan waxaan ballan qaadaynaa inaan burburinayna munaaqib allahu akbar wallahi waxaan ballan qaadaynaa inaan tawliidka u taagnaanayn oo munaaqib iyo tafriix iyo jawaab nafiis aysan shaqaynayn alkitaab wasunna sala allahu calayh wasalam labadaasaanu ku qownaynaa ku dagaalamayna dad baa jawaab soo bixiyey websaryada ku soo qoray oo yidhi mawi baalkan maba aanan mooday waxaanay ku qoran yihin ah, way qanac way fahmeen haddii laga qarin lahaa kawa waxaas nimanka rumaysan see muslimiinu yihiin ba kamaana qarin caddayntii baa u faa'iidaystay marka waxaan ugu jawaabaynaa toobaddaan idinla jecelna haddaad toobad keeni weydaanna ciidda afka inaa idiin gelina idinla jecel ilaahay idink qabuuriyiinta waxaan leenahay inay toobad keenaan baanu jecelnahay annaguba baadibaan sagaa waan jirnay awogow baan ohan jirnay waa toobad keena kadaalika kunnaa min qablu sidaasaanu ahaan jirnay ilaahay baan u laabannay shirkigii baan ka baxnay baadidii baan ka baxnay ninka weli ku dhegan eeda shiikhabel iyo shiikhabel baa yidhi waxaan leenahay waa been waa diin maan toobad keena hadday moodayaan maxaadaro iyo labiyo saddexna uga haren maya waa ku wadeennaa ballanku u ahaa inaan tawxiidka ku hutayno ilaa dhanka kale aan uga bixino hada diin lislaam fiiriya qur'aanka akriya qur'aanka bilow ilaa dhammaad wuxuu ka hadlayaa laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin ila allah laa macbuuda bixaqin ila allah qur'aankii baa ka hadlaya nebi maxamed baa lala soo diray adduunka o dhan baan loo taagay ma ka aamusnaa qaraabadeenna ilaah deerkii caabuday ma uga aamusnaa odayaal hanjabayo goodinayo isboolaxoofteynayo dartood maya awal annagoon makarafoonna haysan oo interneedyahaan haysan oo lada xiriiryaanu caddayn jirtay maxaad u malaynaysaa maanta website furaya maxaad u malaynaysaa maanta makarfoonna iyo rijaal waaxidiina oo dhagaysanayo iyadanay joogaan ilaahay baa ku mahadsan meel mushrig looga laabta ma joogo oo u caddaynayna waa ku odaynaa weligooda soo dacwoodaan hadday dacwadu wax ku garan waayaan tallaabada labaad ha qaadaan ay qaadi karaan geedkaad gaartaan mina ka gurtaan leen waa qolada hanjabaysa qabuuriyiinta oo yidhi annaga waana ku been abuuranaya ladinkuma been abuuran mushrikiin baa tihi muslimiin khaldan maa ninka jiilaana u yeertay inuu waxyalaga wax u tari karo rumaysanow aan baan deliilsanaya qaala tacaala waman yadcuu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bih fainamaa xisaabuhu cinda rabbihi inahu laa yuflixu alkaafiruun deliilkaasaa haystaayo adigu hal deliila keenda qabuuriyo oo ku odhanaya waman yadcuu maca allahi jiilaani oo weys keen ma la helaya waa maya idan marka nas baan ku socdaa qur'aaniya ama mid xadiida oo qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu yidhi man maata wahuwa yadcuu min duuni illahi niddan dakhala annaar ninkii dhintay isagoo ilaahay kayrkii u yeedhanayay naartuu galay ama gelaya nimankaas xagga naga ahlu shirki bay ka yimid weliba xaqi wuu soo gaaray wuu loo waa loo caddeeyey ummado badan baa caddeeyey caalamka o dhan baa doodu ka taagantay annaga keliya maaha waxaan kuu soo haray culamaa almuslimiin waxaan ka soo bilaabay axmed bin xambal hortiinaan ka akriya in sha allah marka waan akrin doona oo kitaabka aliqnaac uga hadlaya man jacala bayna allah baynahu wa bayna allahi wasaa'id yadcuunahum yatawakaluuna wayas'aluuna shafaacata kafara wa haadaa midla cubaadi اlasnaam saas wey naska hadalkiisa uga hadlay ma axmed bin xambal qarnigii saddexaad buu noolaa hadda maaha wahaabigu muxuu ka horya maxaa cabdilaamin soo gaar siddeed boqoloo sano ka badan maxaa cabdilaab ka horreeya laba boqol iyo koo iyo afartankiibuu dhintay wuxuu ninkii ilaahay isaga dhexdooda yeela mid la maro wasiila oo ilaahay loogu dhawaado shafaaco laga dalbo kafara kafara buyi markuu gaalaysiyayo wuxuu yidhi wa haadaa midla cubaadi ilasnaam kan wuxuu la mid yahay kii asnaamta caabudayay kitaabka aliqnaac la yidhaahdo oo xanaabilada akriya axmed bin xambal warkiisii waay waxaa kuu saaray ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabo badan buu kaga hadlay waxaa ugu caansan kitaabka radd albakariy iyo kitaabka kale manhaaju sunna man halaa calaa waliyi man halaa calaa nabiyi aw saxaabiyi aw waliyi yustataab wailaa qutil waa hadalkii ibnu taymiya raximah allahu tacaala ninkii ku xadgudoo qulugu ku sameeya nebi u yeerta ama u yeerta saxaabi ama u yeerta weli toobad baa loogu yeeraya hadduu diilo qoortaa loo dheeraynaya gaalnimo u dhimanaya waa hadalkii ibnu taymiya kitaabka kalena akhriya oo uu kaga hadlaya farqu bayna uu kaga hadlaya yani awliyaa araxmaan iyo awliyaa shaytaan aad buu u sharaxaya raximah llahu tacaala soo gudub ardaygiisa ibna qayim aljawsiya wuxuu leeyahay kitaabkiisa la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa tariiq alhijratayn ayuu kaga hadlaya ninka ilaahay keyrkii u yeeranaya xataa hadduu jaahiliya waxba aanay soo gaarin waa mushrik jaahiluy hadday soo gaartay oo uu diidayna waa mushrik caniid ah ariiqu lijootayn akhriya liibni qayim aljawsiya culimmada dambe oo mucaasiriinta u soo dhaqaa maxay xasbiawaabacaan iyagaa garanaya inuu gaalaysiiyey oo mushrik u yaqaan bal wuxuu wada hadaladiisa waxaa ka mid a ah, almushrikiina alawaliina akhafu shirkan min alaakhiriin buu leey kitaabkiisa kashfu shubahaati tawxiid mushrikiintii hore ayaa ka fudud xagga shirka ku wada buyi kuwaana shirki adag buu qabaa laba sababood buu sheegay labaduna caaqilka wuu garan karaa sababta koowaod waxaa weeye kuwii hore marka xaaladdu ku qaraaraato oo shiddada ee dhibku ku dhaco ilaahay keliya u yeehan jireen bu daliilna qur'aanka u ah qaala tacaala faidaa rakibuu fi lfulki da'wu allaha mukhlisiina lahu diin markay doonta fuulaan oo ay badda galaan ilaahay keliya u yeertaan iyagoo u khaalis diinkiisa subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa u khaalis falamaa najahum ila lberi marka alla soo badbaadiyo oo dhanka beriga uu keeno idaa hum yushrikuun waaba iyagoo shirki samaynay markay nabadda helaana shirkii ba ahay markay dhibaatoodaana ilaahay keliya u yeehan jire kuwan hadda joogaana markay ugu daran yihiin oo gaarigu la xiiro ama baddu la xiirto ama doontu si la noqoto badweyntu ku kacdo ama diyaar si la noqoto ayay awliyadii iyo sayidyadii u yeertaan awliya allahi sheekhabalow markaasuu adhigi markaasuu ugu daran yahay mushrika idan kanaa ka shirki adag kii hore waa maxaa abdiawaadkiisa kan labaad oo shiiku sheegay waxaa weye kuwii hore waxay ku khaldameen dad culamaa ama ambiyaa ama saalixiina oo is yidhaahdeen alla ugu dhowaada oo aan loogu cudur daarin ama nebi ama weli ama saxaabi kuwaana afsaq innaas loogu yeertaa biri qaarkood waxay u yeelanayaan inay taariku salaa ku yaqaaneen oo ay yani faajirnimo ku yaqaaneen oo ay ogaayeen markuu dhintay u yeehanaya ilaahay baan idinku dhaariyey cabdullaahi qarshi iyo madool qofka u yeertay maanta ka warraba iyo fanaanadii kale xaadkii hadda dhimanaysa xamar ku dhimanaysa saada cali warsamo qof markay dhimatay awliyo waa adeeqo waa u gowracay iyo ninka nebi u yeertay kee roox waa iska caddaay mufsidiina fil ardi baa loo yeeranaya weliba inta kaba jenaraallo iyo tawaaqiid iyo madaxweyneyaal shuuciya oo wax loo gowraco loo yeerto ma malayn karta aad bay u badan yihin cabdullaahi karsho waa ninkii aas aasay fanka geeska africa ninkii garanaya garanaya hargeysuu ku aasay aabbihii fanka iyo muusiga geeska africa loo yaqaana wax kasta fanaaniin oo dhan baa xusto oo wax u gowracday ka warama qabrigii jacaylka ee batalaa qabrigii jacaylka ma taqaana waxaa ku aasan cilmi boodhari batalaana waa xaafad berbere ka mid a ah. labada isjecel baa aado meesha khamri ku soo cabta oo ubaxyo qaata waxaa lagu xusaa jacaylka isagana kaasii kii nabi ciise ku khaldamay kee rooc min afjari naas bay caabudayaan isu dulaynayaan u khuduucayaan buu ishe idan kuwanaa ka shirki adag kuwii hore arrin saddexaad baan yahaya oo kuwanu kaga adag yihiin kuwii hore kuwoona marka salamka laga burburiyo oo dulmada nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu diray jurayn jariir ibn cabdillahi albajali sanamkii banidays uu soo burburiyey ama khaalid loo diray sanamkii kale cuza uu soo burburiyey ama manaaq loo diray camar ibni caas uu soo burburiyey ama nebigu saddex boqol iyo lixdankii salaam ee hareeraha kacbada yeelay qaarna gudaha kacbada ku jira la burburiyey mushrikiintii markii sanamka la burburiyey qof walba waa ka qancay nin usii yeertay mana laafay cuza waa ka qanacay waa ka haray masiibadan ka waran shiikuuna toban sano ka waran ama siddeed sano ka hor laga burburiyey hadda ninka u yeelana qaarkood waxay yidhahdeen shiikha meesha haba laga saare calooshiisa ma ku buqino calooshii shiikha meesha ma ku buqino qaarna jiilaani way u yeertan jiilaan xaggee laga burburin sanam jiilaanayaa bannaankaa taagan miyaa jira may halkaan uga yeeranaya awliya allah sheekh cabdiqaadira ugaaya waaya burbure maciilkaasa ulqulayn maxasee yeeli qabiyan waa ka shirki adagee kii hore oo waxaa intusaya laba qisa u leeyahay saxaabiga leeyahay cikrima bin abi jahl markuu ka cararay magaalada maka ee nebigu qabsaday calayhi salaatu wasalaam caam ilfatx ayuu doon fuulay isagoo yamana cararay doontii baddi ku kacday ninkii doonta watayba wuxuu u yeertay ilaahay keliya markaas laatay xusaanna u yeeratay halkan waxba kama tari karaan badda dhexdeeda waxba kama tari karaan mushrikiintii waa ogo idan wuxuu yidhi halkaan haddaanay waxba ka tari karin dhulkana waxba kama tari karaan badda dhexdeeda haddaanay waxba ka tari karin berrigana waxba kama tari karaan wuu soo laabtay xaaskiisii xeebta taagan buu ugu yimid umu xakiim iyadaa nebiga uga soo qaaday yacni inaan la dili doonin idan ah wuu soo noqday waxaan ka wataa qisadaas musrigaa doonta ku kacday wuxuu yidhi laata iyo cusaa badda waxba kama tari karaan kanna badda markay ku kacdu leeyahay jiilaaniyow uweysow kee shirki adag ah, meel laga burburiye male in caqiid ahaan uga qanca ma ahane wax muuqdoo maanta ka tirtiraysa male baar dheeraa sayduursamo laga burburiyey caabud waaqbay ka taagan baar dheere mid kala laga burburiye la yidhahdo muxuu ahaa sheekh cabdullaahi baar dheere gaalkac ayaa laga taagay nuurkiisa lagu arkaya la yidhahdo meel kale wuu ku khusaynin faadimo rasuul caabud waaq baa la keenay oo rasuul mia xaafidaa ku aasan nuurkeeda halkaan lagu arkaa le habrigaa dul fadhiistay abbaay faadimoy dad marka hawada caabudaya khiyaala caabudaya way waa ka shirki adagiin kuwii hore wallahi waa ka shirki adagiin ninkii ilaahay tuso oo ilaahay fariiso iyo aragti u siiyaa garanay culamaa muslimiin waxaa hadda ku guda jiray maxamed ibni cabdilwahaab oo isagu la dagaalama af keliya ma ahan af keliya maahan dad wax u sheeg sheegay kama tegin laakiin cashar adag buu siiyey oo ilaa hadda jasiirada carab laga sheego waxay ku dhacay qabuuriyin maa macallimiinteedu iska dhaaf ardadii ma fakan ninkii qabri qabriguu saxabutubay oo watay kutubtii buusilim laga dhaxlay iyo kii gala ka horreeyey ibni carabi ma noolaan ilaa mid isqarinaya mooye oo nifaaq la dhuumanay waxay u kala carareen waddamada urdun iyo eritrea waa la sifeeyey si dhaba loola dagaalamo ilaa shirkiga saa loola dagaalamana ma suulayo taa waxaa marka kugu soo soo gudub culamaa almuxaasiriin imo waxaa ugu caansan caalimkii weynaa qarniga afar iyo tobnaad ibnu baas inta uu kitaab ka qoray qubuuriyiin ama muxaadaro uu ku qabtay laa cadad walaa xisaab waxaan hortiina ka akriyay kitaabkii acaarud aljahl oo uu leeyahay haddii loo cudurdaara kuwaas nebiga waalidkiibaa cudurdaar ka mudan buy hortiinaan ka akriyey insha allah dartii aan jooginna oo waagaasaan akhrin jiray aan joogin mar labaadan hortiinaan ka akhrin doonaa hadalkii culammada muslimiinta kitaabku waa yaalla caarid aljahli maktabadaha waa yaalla caarid aljahli baa wuxuu leeyahay shiikhu nebiga labadiisii waalid calayhi salaatu wasalaam ayaa kaga awlaysan cudurdaar kuwan maanta qur'aankii maqraya xadiidkii maqlaya culimmadii warkooda maqlaya haddana diidan ee shirkigooda difaacaya mushrikiin wayuu le waa ibnu baaz waxaa kaloo caanoo la wada yaqaanay haba shawkaani hortii laan ka akriyey kitaabkiisa qurura nadiid oo uu leeyahay kuwa ilaahay keyrka u yaabta madad kuwa yidhaha madad eraygaasku soo qaata waxa ay ku dhaceen makhluuq bay u yeerteen waxa ay ku dhaceenna waa shirku wadaac wa kufrun saraax labada erey u adeegsada gaalnimo cad iyo shirki bannaanka yaallo shawkaani waa tan hadda madrasada looguma axdaray ceelasha ku taa caalimkii weynaaye reer yeman sancaani caalimkii looasna reer yeman oo kitaabka leh tatyiir alictiqaad wuxuu leeyahay kuwa maanta qabuuraha caabudayahay oo awliyada u yeeranayahay waxay mareen masaalika almushrikiina min qablihim waddadii mushrikiinta iyaga ka horreeyey kuwa iyaga ka horreeyey oo ilaahay keyrka u yeeranayey oo laati iyo cisaa u yeeranayey waddadooday mareen waa mushrikiin buu xukminaya weliba murtadiin dadka dhahayu diiday wuxuu leeyahay waa mushrikiin asiila maxaa murtad waxaa layahay qof islaamay oo ka laabtay kan umaba ilaahay mawaaxidin waa mushrik aabbihii shirkiga ka dhaclay marka waa culammadii muslimiinta wey hadda waxaa nool fawsaan ibni fawsaan caalimka weyne xarameynka jooga codkiisii baan idin maqashiiyey magaalada laga maqlayey isagoo odhanaya muslimiin maahan kuwan maanta ilaahay keyrka awliyada u yeehanaya ma ahan idan ma war annaga nagu gaaraha maya marka hore kitaabkaan daliilsanay qaala allahu subxaanahu wa tacaala oo maxaa nidhi waman yadcuu maca allahi ilaahan aakhar ama waladiina ittakaduu min duuni awliyaa maa yacbudu min lah liyuqaribuuna ila allahi zulfa ina allaha yaxkumu baynahum fii ma hum fiihi yakhtalifuun ina allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar ama waxaa nidhi alla qowlkiisa wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yadurum walaa yanfachum wayaquluuna haulaa'i shufacaa'una cinda allah qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun culimmadu way garanayaan aayadahaasoo dhan ay kufri shirki ku xukminayaan dadka ilaahay keyrka u yeehanaya ee odhanaya allah awliya ugu dhowaanaynaa awliyadaas ama salam ama geed ama dhagax ama weli ama nebi ha aado ayayga nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii hore bukhaari buu ah man maata huwa yadcuu min duuni illaahi ninkan dakhala naar waa ku celcelinayna oo ku celcelinayna oo ku celcelinayna ninkii dhintay isagoo ilaahay keyrka u yeehanay naartuu galay ama gelayaaba ama xadiidkii kale saxiix muslim xadiidkii jaabir ibni cabdillaahi qaala calayhi salaatu wasalaam man laqiya allah yushrik bihi dakhala naar ninkii ilaahay la kulmo ay naftu ka dhacdo isagoo u soo sharig yeelaya naartuu galay ama gelayaa haatu burhaanakum baan leenaha marka mushrikiinta qabuuraha caabuda inaan mushrikiinta anaaba cibaado u aragnaaba oon ilaahay ugu dhawaanoo dadka u sheegaynaa in shirkigooda laga carara rabo ma laba islaam baa jirta islaam awliya caabuda iyo islaam alla keliya caabuda miyaa jira qof muslima oo awliya caabudaya iyo qof muslima oo alla keliya caabudaya labadaa muslim miya maya muslimku waa mid waa mid alla keliya caabuda subxaanahu wa tacaala haba kugu nacaan qaala tacaala fadcu llaha mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun allahu akbar fadcu llaha ilaahay tuugoo barya mukhlisiina adinka u khaalis yeelaya lahu ilaahay addiina cibaadada adinka u baraxtiraya walow kariha alkaafiruun kufaarta haba nacan ilaahay keliya ma ogola laakiin ilaahay iyo awliyaday rabaan ilaahay iyo asnaamta kuwii hore ilaahay iyo ahlulbeytka shiicada ilaahiyo nebi ciise kiristaanka ilaah iyo awliyada suufiyada qaala tacaala waidaa dukira allahu waxdah ishmacasat quluubu aladiina laa yuuminuuna bilaakhira haddii alle keliya la sheego ishmacasad waxaa didaya oon ogolayn oo dhibsanaya quluubta kuwan aakhira si dhaba u rumaysnayn alle keliya ma ogola waidaa dukira aladiina min duunihi marka la sheego wixii alle ka sokeeyey idaa hum yastabshiruuna waa bishaaraysanaya maanta walaal bay nala noqon laha haddaan min karaamaati ana min karaamaati haddaan warwadi lahayn kama yanaa la qaadi lahaa waa la jeclaan lahaa soo maa min karaamaatihi waxay isku lumiyeen iyagu ilaa ay gaareen karaamadiisa waxaa ka mid mida ah uweys baa soo dhoweeyey neef geela dhintay been badana jawhar nafiiska ku taala kitaabka jawhar nafiiska uweysiyada ku yaal inuu neef geelo dhintay uweys soo kiciyey weliba kii ka warramaya wuxuu yidhi qum biidni aniga idankayga ku soo istaag waxaasu way cad kufri bannaanka inuu yahay ilaa qofkii ilaahay ka indhatira mooye masaladuna laba culumo ishayo maaha waa shirki iyo tawxiid waa ishayo aadan u fahmi nimankaan is haysano oo si gaara ah u dacwoonaya oo aan toos u imaanayn maxaa isku haysana ma xoolaan isku haysana ma guryaha isku haysana ma maal baa naga dhexeeya ma dhul baan isku haysana maxaa isku haysana tawxiidkii ba diidan yihin in la caddeeya dhulsanaya murjiadina waa aragtay waa gurteen iyagiina maxaa dhacay deh shirkiga la sheeg sheegaya diidaya waa la caddeeyey waa la sheegay ku filana maa laga haray deh maya lagama harayo qur-aanku ma ka haray shirki maya kama harayna waa cayrinayna xafaddaan ka dawridayna waa cayrinaynaa ilaa kan dambeeyaana shirki lagaayo xabaddaan sheegayaa waa dacwaya ma wataanay afkayaan ka hadlay hadda waa dhayna suuqa bakaan buriday bee kaamkaygu waa afkayo dacwadaan kula dagaalamayaa aala saydiga qaar badan baa ka qanacay waana wadayna rasuulkii allahna amray calayhi salaatu wasalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum xadiidka abu daawuud ku yaala kula dagaalama mushrikiinta naftiinna iyo maalkiinna iyo carabkiinna carabkiibaan heli karaa marka carabkaasaan wadaynaa weliba carabkiia muxuu gaaray siddeetan kunan qof inay daqiiqada ku daawato oo ay ku maqlaan xaqiiqda oo qaar badana awliya bari jira ama ka shakiya ugu yaraan bar waxaan waaba laga hadduu yidhahdo xataa waa waa guurla berri uu isweydiinaya maalin dambe wataa maqlaya marka dambena waa ka guuraya haddaan loo sheegin dadkiiyaa hagay marka ka arimayn kollay ballan baan qaaday aniga saaxiibadeed inaan shirki kala dagaalanno afka oo aan wadno intaan kari karno insha allahu tacala ama ha dacwoodaan ama qaraabaha u tagaan ama hasboola xooftiyaan ha goodiyaan waxaa u fiicnaan lahayd bannaanka inay yimaadaan oo ay diinkooda caddaystaan inta waxaan kuu darayaa beentii la sheegay ee la yidhi sheikha waxaa u yimid khamiistii hadda la soo dhaafay way baaqatay muxaadaradu masaladii mikrofoonkayna u baahantay welina waa taaganta ee u baaqatay tii ka horraysay oo aan kaga hadlaya jamaacatu takfiir iyo mas'alatu takfiir way ku jirtaa internet ayaa waxaa shiikha u yimid nin jamaacada ka mid ah oo wuxuu yidhi shiikow adigoo mujtamacan soo gaalo uma taqaani markaasuu shiikhuu yidhi hoo ee waayo maxaa ugu dhex jirtaa buu yidhi goorma ayna mujtamaca dadkan gaalo u aqaan beenta intaa laga alifayaan fiir weliba ninka sheegaya warka faafinaya ma aha takfiirkii maaha waa kuwii kale oo tabarta waayey nintaad qaaday xumbo xiskay kuwa kale mayla garatee tabar bay waayey marka waxay raadinayaan noocan barobaganda aniga dadka muwaxidiin badan baa rumaysnaa inay joogaan nin kastoo ilaahay waxidayan waa muslim sida khawaarijta ma dhahayo dadka oo dhan waa gaalo subxaan allah sida murjaana ma dhahayo kulligooda muslimiin ma runba kulli muslimiin miya kooda qabriga caabudaya ee mulxidka iyo taariikusalaad kulli muslimiin miya maya caqlan wa naqlan waayo sida khawaarijta miya dhahanaa dadkooda gaalo masaxba maya imisaa muwaxidiina imisaa ilahay keliya caabudaysa imisaa diinta ilaahay jecel imisaa nebi maxamed raacday oo aan shirki maqli karin adeer manhajkii waxaan ku taagannahay ahlu sunna waljamaaca ee asiilka ahaa oo ilaahay keliya loogu yeelinay subxaana wa tacaala oo ilaahay aan loogu sharig subxaana wa tacaala oo nebi maxamed ugu raacaya calayhi salaatu wasalaam kaasaa inoo diina kaasaa ilaahay ku caabudnaa kaasaan allah ugu tawasulnaa keliya jalla jalaalu magacyadiisa laa ilaaha hayru walaa rabba siwaa qabuuriyiinta iyo mushrikiinta waxaan leehay iyo kuwa difaacayaba haddii aad haystaan meel nebi maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaan karo oo la odhan karo jiilaaniyo weysban alla ugu dhowaanayaa oo kitaabka iyo sunnada ku taalla haddii ay jirto keena suufiya ay bannaankaan idiin taagan waxbaa dacwoonina dadkana u wacya u qaylinin haddii aad haystaan oo kuwa kale takfiirka ummadda wada gaalaysiiyey haddaad dhammaan dhammaantankan waxay gaalo ku yihiin haatuu burhaanakum waa been aniga nin jamaaciya jamaacada ina iman horena waxaan u idhi ninkii culimahayo hadduu iyaga yahay iyo hadduu murji'ada yahay iyo hadduu mushrikiinta yahay waxaan soo qaadanaynaa kitaabadeenna waxay soo qaadanayaan kitaabadooda waa la ballamayaa si furan baa loo doodayaa alkitaab wasunna oo sharaf iyo habkii la yaqaanay ah oo akhlaaq wanaagsana xaquna wuxuu raacayaa ninkii kitaabka iyo sunnada ku toosan qolo walbaan marti qaadno inaan ballamino oo laysu yimaado oo taariikh la ballamo laakiin in la caytamo ama meelaha wax laga sheego ama qofkii waan waxba in been loo sameeyahay maxaas waa diintii waxaa weeye yuhuudda wey yuhuudda ilaahay ku sheegay subxaanah wa tacaala inay khaa'imiin yihiin inay xaqa qariyaan kama qaala tacaala walaa talbisu alxaqa bilbaatili wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun xaqa baatilkaa ku dhex darina oo aad xaqa qarisaan adinka adinkoo og ilaahay baa sidaa odhanaya subxaana wa tacaala xaqu waa ilaahay keliyao la caabudo oo loo hoggaansan waa ilaahay keliyao la magan galo waa ilaahay keliya oo loo yeerto waa ilaahay keliya oo loo gowraco waa ilaahay keliya oo keligii la baryo ilaaha macbuudka xaqa u yahay laa jiilaani walaa uways walaa sheekh nuur walaa ooyaay walaa mid kale maya dacwadaasaanu wadnaa waa dacwatu muxamed waa dacwatu salafi saalix waa dacwatu lambiyaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim ninkii yidhahda kaasu xaqi ma ahan oo awliyadan baryaynaa diintiia haatuu burhaanakum ballaanka imaada wakti ballama culumo keensada kitaaba soo qaata af lagaada maya cidna maanan caayan waxaanan ilaahay looma sharig yeeli karo maxayba ilaahay looma shari yeeli karo maxayba alle keliya ha la tuugaane awal iyo aakhirba wixii ilaahay ambiyada la soo diray waa alla keliya halabtooda qaala tacaala walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu طaaguut wa qaala subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi ilaahay baa oranaya adiga hortaa rasuul ma aana dirin nebi maxamedo ilaa haddaanu dirnay waxaanu la dirnay annahu laa ilaaha ilaa ana ay laa macbuuda bixaqin ilaa ana allah ba oran mid kale xaq lagu caabudo ma jiro aniga mooye isoo caabuda waa diintii ambiyada waa diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shirkiga waa inkiraynaa habeen baan inkiraynaa maalin baan inkiraynaa subax baan inkiraynaa barqaan inkiraynaa ilaahay baan ugu dhowaanaynaa waa cibaado waa ku cibaadaysanaynaa bal waxaan rabnaa dadka qaraabada arrintaa ku ilaahayna u toobadkeenaa ilaahay inuu u toobad keena subxaana wa tacaala oo afkayga maqlayo oo garanaya haddii ay daliil haystaan ay rufeexi ugu yeedhan karaan ha keenaan aan ku hanuunne hanuunba maahanta taas waa baadi waa dalaal wey dalaalna annaga nooguma yeeli karaan iyagu way isog yihiin munaaqibka inay difaacaan daraan weji ay ku difaacaan bay garan waaya markaasay kuwo kale soo adeegsanayaan oo si iyo loo furo wax la yidhaahdo ishaacaatulkaadiba ishaacaat alkaadiba yani waxyaabaha been abuurka oo dadka beenta loogu sheegay annagu waxaan taagannaha ilaahay keliya la caabuday nin alla keliya caabudayna oo nebi maxamed raacana lama daalaysiin karo warkaasoo ma cadda alla keliya ninka caabudayna oo aan u sharig oo ilaahay waxiday dunuub kuma gaalaysiinayn hadduu sinaysto hadduu ribo cuno hadduu dembi kasta ku dhaco uusan xalaalaysan ma ku gaalaysiinayn allahu akbar haada huwa diinu muxamed calayhi salaatu wasalaam waana sida uu yidhi caalimkii weynaa naxnu laa nukafir caqiidatu ah, daxiira imaam taxawi naxnu laa nukafir ahla alqibla bidanbin maa lam yastaxilu aadu fiiri annagu kuma gaalaysiino ahlulqibla ahlu tawxiid dunuub kuma gaalaysiino intuusan banaysanayn nin ilaahay waxidaya ma gaalaysiinayna waa la cibaadaysanayna gawriciisaanu cunayna walaalkeen wey ilaa mawaalaatu lkufaar uu la yimaado oo gaaladii annaga naga xigsado taas naaqid min nawaaqid alislaam buu ku dhacay weliba marka looga digo oo mawaanicdii shuruudda ay ka baxda meesha salaadu fiiriya marka muwaxidka loo digo oo masaladii u qarsoontay taawiil hadday tahay hadday khatoo tahay hadday gaf tahay hadday jahli tahay la caddeeyo oo mawaanicdii meesha ka baxdo kadib uu qaadanayaa masalatu kufri waa qofkii muwaxidka ah oo ku dhacay masalo kufri keeni karta horena waa inqiyaadka toddobaadkii hore masalatu takfiir ilaahay keliya wax gaalaysiiya rasuulka iyo ilahay cidday gaalo ku tilmaameen waa la gaalaysiinaya cidna loogaaba yeeli maayo ninkii ilaahay rasuulkiisa muslim ku tilmaameen ilaahu muusaani ahaaba muxsin hore usoo guursaday ilaahu mucaakina riba ahaabo mid ribada cuna u ahaabo ilaahu muu dunuub kasta ku jiro boqol qof ninkii dilay baa ilaahay cafiyo soo maa ilaahay muslim ma cafiya maya boqol qof uu dilay ninkaasi dabadeedna ninkii sagaashan ismarkuu boqolaad dilayay shiikhna waa shiikh nin caabidi u tegey xadiid saxiixayn ku yaala wada garaasa wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa sagaashan iyo sagaal qof baan ku dilay toobad ma leeh war iga tag buy toobadna mali weysigaa guray war saaweeda kurubi isagiibu boqol wadhi dabadeedna waa tegey nin caalim u tegey markii hore caabid waa ninkii u tegey waa caabid aan caalim ahayn wuxuu ku yidhi hal li boqol qof baan dilay oo uu yidhi waman yaxuulu baynaka wa bayna tawba adiga iyo towbadda yaa idinkala dhexgeli kara yaa idinkala dhexgeli kara adiga iyo towbadda ka tag buu yidhi suruudii toobadda u sheegay ilaah u toobadkeen kow nidaama muujinaa ka soo layday dembigaagii marka labaad meeshaad ku dembowday isaga tag dhulkaas fiican aad oo ilaahay lagu caabudo go-aankii qaatay wuu baxay dhexda markuu maleegi marayuu dhintay waa tii malaa'igtu ay ku doodeen sida nebigu sheegayo calayhi asalaatu wasalaam malaa'igta raxma iyo malaa'igtii adeeg markii dambena la yidhi ilaahay uu keenay malag dhexdhexaadinaya oo la yidhi marka dambe dhulka hala taakeeyo meesha uu xigo oo uu ku dhow yahay ha loo fiiri markaasaa hal shibr hal taako waxaa dheeraaday dhulkii uu socday dabeedna haljannu noqdo ilaahay baa ugu talagalay inuu cafiyo subxaanahu wa tacaala meeqa qofuu diray boqol qof raxmadda ilaahay waaseca bay caddaynaysaa mushrig ma ahayn muwaxid gafiwa laakiin mushrig shirki ku dhintay yaa u cudurdaari kara yaa u cudurdaari kara maya qaala tacaala inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayh aljannata wamaawahu naar wamaa lilظaalimiina min ansaar ninkii ilaahay u sharig yeelay sidaa ku dhinta ilaahay jannadiisa waa ka xarimay horigiisuna waa naar daalimiinta wax u gargaarayaana ma jira marka nimanka odayaashoo dacwoonaya waxba dacweydiin tari mayse qabuuriyiintaan la hadlay ee odhanaya annaga waana la gaalaysiinaya mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa aada shirki baa tihiin intaad awliyada u yeeranaysaa culamaa ulmuslimiina sidaasay qabaan kitaabkii sunnadaana ka helay haddaad cilmi haysaan oo laydinka gardaran yahay bannaanka imaada waa suufiyadooda qaadiriyada ama sawaysiyada ama saydiciyada ilaahay reerkii u yeedhanay waxaan ka fujinaynaa waxa ay ku dhegan yihiin ama dad badan bay maskaxda ka haysta oo jimco walba dhulka dugta oo awliyada u yeertee moodaya saasanay ku toosan yihiin ma toosna ilaahay baan u baryaynaa inuu toobadda waafajiyo intii ilaahay toobadda uu la maagay wa huwa alcaliimu alqadiir tii kalena waan idiin sheega waa been abuur aniga jamaacadan iima iman halkaana iguma iman taleefonna imaanay soo dirin inay taleefon ii soo diraan ama gaargaar igu yimaadaanna maba ogeliba ninkii rabo inuu nala doodo ballan baan qabsanayna culimmadiisu keensanaya kutubtii waxaan soo qaadanayna waxaan garanayna maqal iyo muuqaal baa la duubayaa wa an yuxshara annaasu duxa dadkan in la ballamiyo si barqaa la kulmiyo lagu kala baxo alkitaab wa sunna ama takfiir ha ahaado ama qabuuli ha ahaado ama mid kaleo iyaga kafuuriyiinta u xaqliya oo ismoodaya waddada inuu ku toosan yaha ahaa nin kastaboo raba inuu kitaabka iyo sunnada ku doodo diyaar baan uga nahay si aadaab leh waa ballamaynaa kutubtiisu soo qaadanayaa culimmadiisu soo kaxaysanaya annaguna waa imaanaynaa warkaas war cad wey si fudud oo wanaagsan baan ku kala baxaynaa alkitaabu bayhaananko dhanna daawanaya diba iyo gudaba maqal iyo muuqaalba amaa hoosbaa taleefon la isaga dirayo wadaadoo nin baa ku yimid wax ku weydiiyeed ku inkirtayo waxba kama jiraan hal qofoo gaari ugu imaada ah, damba kama yihi ballan ha la garo ninkii noo baahan nala hadlo foolka fool baan ula doodaynaa bannaankaan tegaynaa weliba maqal iyo muuqaalna waa la duubaya intaa waxaan ku soo gebagabaynaya jawaabtii aan siinaya suufiyaashaas dacwooday ee qaraabadayda u dacwooday sidii inay qaraabada iga celin karto qaraabadaa suufiyada ka budcay kuwan ay u dacwoonayaan balaadu shirkibu ka buuxa annagii baa magaalaysiin jirta mushrikiina dhihi jirtee ummaddii kalena makaa makaa jawdi weyda igu yidhaahda adigiiba haddaan mushrik kuu aqoonada awliyada caabudayso kii kale maxaad moodaabaan kuwa oo kaa shisheeyey maxay u taraysa waxba ma taraysaa goodii bay ku dareen oo haddaan ala ka qaban waxbaan yeelaynaa ninkii wax la yeeli karo asxaana noo fal waaba ku faraxsana inaan ku dhinto anoo tawxiid caddaynaya oo yaan la baryin jiilaaniyo weyse rufeeci odhanay wallahi inaan ku dhinto sharaf baan u arka wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam